bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu in shaء allahu taعaalى waxaan bilaabaynaa kitaabka la yidhaha aladb الmfrad lلإmam alxafiظ amir الmؤminiina fi اlxadiiث mحamed bn ismaaعiil albukhaariyi raximah اllahu taعaalى waxaan ka hormarinaynaa wax yar oo muqadamo kitaabka ku saabsan tarjamada imaamu lbukhaari waa laga dheragsan yahay waana wa huwa haniyun can اtarjama kitaabkan waxaa la yihaahdaa aladab اlmufrad aladab mowduuca kitaabka uu ku saabsan yahay ayaa cinwaanka uu tilmaamayaa waxa uu ka warami doono waa aadaab aladab wuxuu ku daray almufrad aadaabtii la gaar yeelay way la gooni yeelay oo macnaha keligeed gaar loo soocay oo wax kale aysan ku dhex jirin leanna maxaa yeeley imaamu lbukhaari kitaabu ladab ayuu leeyahay oo saxiixulbukhaariga ku dhex jiro kaasi marka ma soocna wuxuu ku dhex jiraa kutubtii kale ee aljaamicu saxiixa ayuu ku dhex jiraa kan laakiin waa mid uu aad adabka gooni oo ugu soocay al-adab marka la leeyahayna dadku waxay u qaadanayaan markaasba waxaa soo degdegayso waxyaaba iska sunnooyin iyo mukamilaad uun inay iska yihiin aadaabtu laakiin sidaas ma aha waxyaabo waajibaada soo bixi doono oo haddii la dayaco dembi weyn qofka uu ku dhacaayo marka maahan macnaheedu waxaa halkan looga hadlayo sunan oo iska yacni aan waajibaad lahayn ma aha sunnadii sidii yacni manduubaad ma laga hadlaayo waxyaabo manduubaada iyo waxyaabo waajibaad ah intaba waa laga hadlayaa oo imaamu lbukhaari wau ka hadli doonaa shuruudda kitaabkan waxaa uun ka muuqato in kitaabkani ma uunan u shardisanin wax aan saxiix ahayn kuma sheegayo ma uunan dhihin saa darteed marka way imaan karaan mararka qaar axaadiid sanad ahaan dacfi ku jiro leanna isagaba ma shardisanin saxiix keliya inuu wariyo ma shardinin oo shardigiisu marka shardu saxiix ma ahan oo keliya inuu saxiix keliya soo qaado ma aha laakiin saxiixiisaa fara badan marka dacfi daciifka ku jira la fiiriyo ma badna saxiixa aada uga badan waxaa kaloo kitaabku wataa oo ziyaado ayuu wataa axaadiid ka zaa'id ah kuwii kitaabu ladab oo saxiixulbukhaariga uu ku sheegay kuwo ka zaa'id aba wataa waxyaaba waxaa ku jiro mawquufaat can bacdi asaxaaba saxaabada qaar ama taabiciinta qaar wararkooda iyo waa ku jiraan shardiga kitaabkuna marka waa sidaas oo ma unan shardinin sixa waxaa ku jiro dhan waa wada saxiix ma dhihin laakiin way u badan yihiin saxiixaasaa u badan mawduuca kitaabku uu ku saabsan yahay oo al adab aadaabti ah adab waxaa la yidhaahdaa buu yidhi ibnu xajar isticmaalu maa yuxmadu qowlan wa ficlan wax la ammaano oo qofka caaqilkaa ah, sharciga yaqaan ou ammaano in la isticmaalo waayo ficlan wa qowlan ficil ahaan iyo qowl ahaanba marka adaabtu aqwaal iyo afcaalay ka kooban tahay aqwaashaas iyo afcaashaasna waa wax kastoo la ammaanay oo lagu dhaqmo oo lala yimaado qaarkoodna waxay ka cabireen oo yidhaahdeen alahdu bimakaarimi alakhlaaq aadaabtu waxay tahay in la qaato akhlaaqda teeda wanaagsan in la qaato waxaa laga keenay baa la yidhi min alma'dubati martiqaadka ma'dubadana marka waxay tahay addacwatu ila acaam martiqaadka qofku marka cunto loogu yeero lagu martiqaado aadaabtii halkaasay ka timid baa la yidhi calaaqada ka dhexaysana waxay tahay martiqaadka waa laysugu yeeraa aadaabtuna waa laysugu yeeraa oo shaarica dadka ugu yeeray qur-aanka suurad dhan baaba ku jirto la yidhaahdo suurat ladab waana suurat lxujuraat suuraddaasna waa suurat ladab ayaa la yidhaahdaa aadaabtu marka diintu meel weynay ka taagan tahay diintu keliya maahan caqaa'id bis maaha cibaadaad keliyana maaha caqaa'id iyo cibaadaad iyo akhlaaq intaas isugu jirtaa intaasna marka waajibaad baa ka imaanaya waxyaabo badan baa ka imaanaya ayib kitaabkan alimaamu lbukhaari inuu leeyahay wax wara kuma kama jiraan oo imaamu alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegayba kitaabkan waana qiimeeyeyoo waxa uu yidhi wa kitaabu ladabi almufrad yashtamilu cala axaadiida zaa'idatin cala ma fi saxiixi wa fiihi qaliilu min alaahaari almawquufati wa huwa kahiiru lfaa'idati sidaas kitaabka aladab lmufrad wuxuu koobsaday axaadiid bannaanka ka ah oo ka zaa'id ah saxiixu saxiixulbukhaariga kuwa ku jiro wa fiihi qaliilu min alaathaari almawquufa xoogaha aathaar mawquuf abaa ah ku sugan wa huwa kahiiru lfaa'idati kitaabkanna aad buu u faa badan yahay marka culummadu siday u qiimeeyeen saas waay nacam aad inuu u faa-iido badan yahay waana ka arki doonaa inuu aada u faa-iido badan yahay waa kitaabka labaad baa la yidhaahdaa saxiixa marka laga yimaado bukhaari alifay kitaabadiisa kan labaad ayaa culimmada qaar ay ka dhigeen kitaabkan adabulmufrad ayib shaqada laga shaqeeyo culimmadu ay ka shaqeeyeen kitaabkani aada uma badna oo cinaayadii loogu talagalay lama siinin dabcan culimmadii hore de makhduudaadkiisa iyo cinaayo ayagu waa siiyeen laakiin sharax yacni shuruuxda kitaabkan la sharxay waxaa aada loo sheeg sheegaa ugu weyn midkan la yidhaahdo fadlullahi samad fi tawdiixi aladabi almufrad fadlullahi samad fi tawdiixi aladabi almufrad waxaa iska le fadlullahi aljiilaani nin la yidhaahdo ayaa iska le asaaniiddana waa ka hadlay kitaabka mut mutuuntana wuu sharxayo waa ka hadlay sharx aada u qiimo badanna waa lagu sheegay oo culimmadii ku waqtiga ahayd saasay ku tilmaameen e, waxaa kaloo jira sidoo kale e, xusein alcawaayisha wuxuu sharxo isagana qeybta saxiixa albani uu ka dhigay ayuu sharxay marka kitaabkii oo dhan ma wada sharxin qeybtaasu ka sharxay ee cawaayisha isagana waxaa kaloo kitaabka sharx yar saaray maxamed luqmaan doctor la yiraahdo jaamacaadkan bakistan iyo meelama meelaha wax ka dhigo rashul berdi ayuu ku magacaabay fii sharxi aladab almufrad waa sharax aada isaga koo kooban oo maa yuuqadu min alxadiid iyo xadiidka waxa laga qaadanayo iyo udhigayaa oo qaab iska akademi camal aada moodid uu isaga sharxay wax asaaniidana kama hadlin takhriijka iyo yacni taxqiiqa axaadiidtana albani kutubtiisa unba u ictimaaday bes shaqada marka uu qabtay un waa inaha saddexdaasi ka kooban tahay nuquushii albani inuu yani eh, aqwaashii albani inuu soo ururiyo eh, fiqhu lxadiid inuu xoogaa yar sharxo sharxu algariibna wax yar inuu ka taataabto bes amaa dhinaca asaaniidu isaga maba taabaninba ayb kitaabka marka wax yar muqadamo yar oo kitaabka fadlulaahi samadka taxqiiqaadka marka dabacaadka kitaabka ee hadda jirana daaru sidiiq oo isu geysay taxqiiqii albani meel isugu keentay namadkii kitaabkana ku socdo waa jiraan waxaa kaloo kitaabka taxqiijiyey samiir zuhayri aa laba dabca marka oo dabacaadka un hadda lati tilmaamo iyo ka mid ah makhduudaadka kitaabku wuxuu leeyahay dabacaad qadiim ah awalan oo qaar ay boqol iyo dhowr sanaba daabacan yihiin laba dabcaan ka arkay kuwaas dabco oo tur labada dabcaba turki bay yacni xaggooda ka yimaadeen midna waxaad moodaa dabca xajariya inay tahay oo boqol iyo dhowr sano ay jirta midda kalena waa uun dabco sidaas oo kale ka agdhow labadaas dabco laba dabco qadiima waay hore hadda kuwii horen sheegaya waa kuwa dambe un baan xogaa zuhayrigan iyo middan sidiiqa iyo waa dambeeyaan ayaguna makhduudaad badanna waa leeyaho qaarkood aragnayo qaarkood eh, uu milkiyey zakariya al aad yacni u horreeyey kitaabku waa leeyahay isagana haddana marka ma unan helin kitaabku taxqiiq ama sharax aad waafi u ah wax yar marka kelmad yar oo asheikh alcallaama cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi kitaabkan uu ka yidhi kelmaddii ibnu xajar waa sheegnay inuu faa'iido badan yahay kitaabka maqaal yar oo uu ka qoray ama taqdiim yaroo uu sameeyey sheykh alcallaama cabdiraxmaan ibni yaxya almucallim alyamani ayaan akrinaynaa in sha allahu tacaala qabla alkitaab ayb isaga marka wuxuu taqdiiminayaa kitaabka uu qoray fadlullaahi eh, fadlullaahi aljilaaniga ayuu taqdiimu sameeyey taqdiimkiibuu marka sidan ku yidhi qaala alxamdu lilahi wsala allahu calaa khatami anbiyaa'ihi muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalam qad akhara alcaarifuuna bilislaami almukhlisuuna lahu min taqriiri ana kula maa waqaca fiihi almuslimuuna min aldacfi walkhawari waltakhaaduli wagayri dalika min wujuuhi linxitaati inama kana libucdihim can xaqiiqati lislaam wuxuu yidhi dadka islaamka daacadda u ah islaamka yaqaano waxay aad u badiyeen inay yidhaahdaan waxa muslimiinta ku dhacay ee dacfi iyo taagdarro iyo dulli ah wuxuu ka yimid uun iyo burburka wuxuu uga yimid ka fogaanshahooda ay ka fogaadeen islaamka xaqiiqadiisa ay ka fogaadeen intaas waa isku waafaqeen ayb xaqiiqadii islaamka in laga fogaaday taas inay keentay burburka iyo dhibaatada muslimiinta wa araa ana dalika yarjicu ilaa umuur an waxaan arkaa buu yidhi arrintaasi arrimay u laabanaysaa alwal arrinka hore iltibaasu maa laysa iltibaasu maa laysa min addiini bima huwa minhu wax diinka aan ka mid ahayn iyo wax diinkii ka mid oo isdhexgalay hadalkiisu meel yani mucallimi waa nin yani sawta wuxuu dhintay lixdan iyo afarti nin caalim oo cilmigiisa yani loo qirayna waa ahaa culamanimo juhuuddiisa cilmigana aaday u muuqataa nin aad u cibaado badan oo u tawaaduc badanna wuu ahaa marka wuxuu leeyahy laba arrin bay u laabanay arrinka koowaad diinkii baa waxaa la dhexgeliyey waxaan ka mid ahayn muxuu ku dhaqmaa marka xaqiiqatul islaam qofkii inuu raadiyo ayaa waxay noqonaysaaba inuu cilmi yeeshay waxbay u baahanaysaa oo hadda haddaad fiiriso dadka waxyaabaha ilaahay ku caabudayaan in badanba waxaad arkay mawduucaad iyo axaadiid baaila inay ilaahay ku caabuday ayb athaani kan labaad umuurahaasi dacfu lyaqiini bima huwa min addiin yaqiintiio taag daran iyadana wixii diinka ka mid ahaa yaqiintii ay dadka ku qabeen ama yacnii yaqiintoodii oo ka taag daraatay athaaliu kan saddexaad cadamu alcamali biaxkaami اddiin iyo inaan diinka lagu camal falaynin saddex cuduruu sheegay marka waxaan diinkii ka mid ahayn oo diinkii lagu dhex daray dadkii oo yaqiintii daciif ay ka noqdeen <coughs> yacni diinka uu yaqaano ou hubo yaqiinta uu kula imaan lahaabaa ka ayaa maqan ka saddexaadna waxa ay tahay inaan axkaamtii diinka lagu camal falaynin axkaamtaasi yacni midda madaxda qusayso oo iyaga laga raba ha noqoto iyo midka shacabka midda shacabka laga rababa ha noqoto oo dadkii madaxda ahaa xukunka gacanta ku haystayna diinkii muku ku dhaqmayaan xukunkii diinta iyo dadkii waa kala waa ku kala dhex jiraan dadkii laftoodiina axkaamtii ay yaqaaneen ama loo sheegayo inaynan ku dhaqmaynin wa araa ana macrifata alaadaabi annabawiyati saxiixati fi اlcibaadaati wاlmucaamalaati wاliqaamati wالsafari wاlmucaasharati wاlwaxdati wاlxarakati wاlsukuni wاlyaqdati wاlnawmi wاlakli wاshurbi wاlkalaami wاsamti wagayri dalika mima yacridu lilinsaani fi xayaatihi maca taxari اlcamali biha kama yatayasaru huwa اdawaء اlwaxiidu litilka اlamraad marka wuxuu leeyahay in la ogaado la barto aadaabta nebiga saxiixa ah in la barto ee cibaadaadka ku dhex jirto mucaamalaadka marka nebiga uu gurigiisa joogo safarka marka la galo ku saabsan mucaasharada naag qofka xaaskiisa ilmihiisa siduu ula dhaqmo keligiis marka uu yahay dhaqaaq markuu samaynayo markuu xasilan yahay markuu uu hurdada ka tooso markuu hurdaayo markuu cunayo uu cabaayo markuu hadlaayo markuu aamusan yahay waxaasoo dhan waxyaabaha dadka lasoo gudboonaanayo yacni <clears throat> in camalkeeda lagu dadaalaan u arkaa buu yidhi inuu yahay dawada keliya ee cuduradaas daweynayso fa ina kathiira min tilka alaadaabi sahla ala sahlun cala annafsi in badan oo aadaabtan la sheegi doono ka mida nafta waa u fududaa waa lagu dhaqmi karaa sahlun cala nafsi fa camila alinsaanu bima yashulu calayhi minha taarikan lima yukhaalifuhaa lam yalbat in shaء allahu an yargaba fi اlisdiyaadi facasaa an laa tamdiya calayhi muddat ilaa waqad asbaxa qudwata ligayrihi fi dalika inta yartaa uu awoodayo qofka oo u sahlan hadduu qabto ee uu ka tago nafsadiisana yacni isagoo ka tegaayo waxa khilaafaya axaadiidkaas ma nagaanayo yidhi ilaa waxuu joogo waxyar hadduuba joogo sidaa ku dadaalo wuxuu aada u jeclaanayaa inuu khayrka kororsado kororsiimo inuu ku socdo waxaana dhacayso xaqiiq ah muddo yarba inaynan dhaafin ilaa wuxuu noqonayaa qof lagu daydo yacnii inta yartaa in lagu camal falo wabilihtidaa'i bidalika alhadyi alqawiim waaltakhalluqi bidalika alkhuluqi alcadiim dabeecaddaas wanaagsan oo laga dabeecad dhigto hadyigaas toosan walow ilaa xaddin maa inta ugu yar xataa ood samayn karto wax uun yastaniiru lqalbu qalbiga waa ku iftiimaa buu yidhi akhlaaqdaa nebiga laga dhaxlay haddaad waxun kaga dhaqanto ku dadaashid qalbiga waa ku ifayaa wayansharixu sadru laabtana waasicay ku noqonaysaa watadma-inu nafsu nafsadana waa ku xasilaysaa fayarsakhu lyaqiin yaqiintii baa markaasi yacni degayso qole qofkii ku xasilayso wayasluxu lcamal camalkuna waayaqiintiina waa waa sugnaanaysaa camalkiina waa hagaagayaa wayasluxu alcamalu waidaa kahura asaalikuuna fi hada asabiili dadka wadadaa qaadaya hadday bataan oo mujtamaca ku bataanna lam talbad tilka alamraadu an tazuula in shaa allah cuduradaas waaba iska zuulaysaa ayuu ku leeyahay waa xalka waxiidka uu tilmaamaya sheekh alalbani laftiisana waxaad moodaa inuu meelahan kasoo qaatay marka uu leeyahay altasfiyatu watarbiya yani manhajkiisa waxaa ka mid ahayd diinkana ha laga saafi gareeyo waxaan lagu dhajiyey oo aan ka mid ahayn ha laga sooco oo diin khaalisa ah ha la qoro markii taa la helana ha lagu tarbiyoobo maxaa ka xasilaya marka waxaa ka xasilaayo mujtamac fiican mujtamac fiicani markay soo baxaanna dowlad fiicana imaanaysa mucallimina warkiisu saas waa hadda kama fogo oo ujeedaa mucallimina wuu ka horreeyey dabcan albani way isa soo gaareen de laakiin waa ka weynaa aada uga weynaay wa min absadi majmuucaati kutubi sunnati fi ladabi annabawiyi kutubta ugu faahfaahinta badan oo ugu waasacsan ee kutubta sunnada ee aadaabta nebiga ku saabsan kitaabu ladabi lmufrad baa ka mid a lilimaami moxamed bni ismaaciil albukhaari raximah llah walimaamu albukhaariyu ka shamsi fii raabicati nahaar shuhratan bukhaari hadda waa la yaqaanaa buu leeyahay wa ilaa mu'alafaatihi almuntaha fi ljawdati wasixa kutubta u alifayna da wanaagga iyo saxiixnimadana waa meesha ugu dambeysay wa kitaabuhu hada kitaabkiisan kan ah acni ladab almufrad baan u jeedaaye huwa bacda kitaabihi aljaamic asaxiix kitaabkiisa jaamicu saxiixa kadib wlaa kutubihi bian yactaniya bihi man yuriidu itibaaca sunna bukhaariga saxiixulbukhaariga kadib kitaabkan baa ugu mudan in la daneeyo qofkii raba inuu sunnada ku dhaqmo nabiga sal lla l slam fainahu jamaca faawcaa maca altaxarii waltawaqi waltanbiihi cala daqaa'iqi aad buu u ururiyey aadaabtii waana weeleeyey ayib isagoo weliba dadaalayo isdhowrayana nacam oo aad u ilaalinaya waxa meesha uu gelinaayo watanbiihi iyo baraarujin cala daqaa'iqi lagu baraarujiyo walaakina alummata waxa uu yidhi ummaduse lisuu'i xadihaa nasiib xumadeeda darteed qasarat fii xaqi hada alkitaab kitaabkan xaqiisii waa ka gaabisay buui de in laga gaabiyana waa dareemaynaa inaga lafteenna intaa shuruuxdiisu intay la yihiin iyo haddaad aragto waa laga gaabiyey innaga haddaan soomaalida nahayna daraasadiisu waaba nagu yar tahayba aaday u yar tahay ayb dad waa jiraan akhriyey kitaabka oo culamo ah soomaali ah af soomaali ku akhriyey haddana laakiin aada uma badna fanusakhuhu lmakhduudatu casiizatun jiddan nusakhiisa makhduudka waa yar tahay buu yidhi nacam waa isaga da ogaalkiisu saasay ahayd laakiin hadda ugu yaraan waa laga heli karaa taqriiban sideed toban nusqo waa la heli karaa hadda nacam marka waa isaga marka dabcan waqtigiisii sidaan adduunyadu ma ahayn oo hadda yacni wixii meel makhduudkii meel yaalla hadda shan daqiiqa lagugu soo diri karaa emailkaa saas loogu soo diraa laakiin isaga maxay ku kalifaysay raadin macluumaadkuna hadda in la helaa waa sahlan tahay sida hadda u sahlan tahay macluumaadka in loo helo berigii hore uma sahlanayn ayb waqad ubica miraaran marar badanaa la daabacay buu yidhi walaakin qariiban min alcadam dabacaadkaas oo dhan waxay u dhow yihiin buu yidhi in eber cadam in wujuudkooda iyo cadamkoodu waa waa saas oo kale waqad ubica miraaran walaakin qariiban min alcadam ayayba u dhowdahay liannahaa maxaa yeelay mashxuunatun bilaqlaaqi alkatiirati qaladaad badana ka buuxo fi lasaniidi walmutuun asaaniidda mutuunta aqlaaqun laa yahtadii ilaa sawaabihaa ila raasikuun qaladaad waxaa ku yaalla buu leeyahay uusan ku hanuuni karin ilaa dadka cilmiga badan maaha marka wuxuu leeyahay de nuskadu hadday qalad badato wujuuduhaa ka cadamihaa wey marka marka culimmadii hore kitaab kitaab uun iska qaad maahayne kitaabka sixitaankiisa iyo sidii imaamku u alifay inuu yahay bay aada ugu dadaali jireen maa saasaana culimmadu ay yihiinba ayb marka sidaasuu tilmaamay ayb laakiin haddii uun laysku ururiyo dabacaadka kuwa ugu roon iyo dabacaadkaas qadiimka iyo makhduudaad qadiima iyo haddii uun wax laysku ururiyo laga fiirfiiriyo laysku muqaabaleeyo qaladku waa yaraanaya waqad qayada allahu walahu alxamdu wuxuu alla u keenay oo yacni u adeejiyey likhidmati hada alkitaabi kitaabkan u khidmayntiisa sadiiqii alcaalimu alfaadilu sayidu fadlullahi bnu sayid axmed cali fadlullahi aljiilaani baa la yidhaahdaa dhulkaas bakistan iyo hindiya sayid qofka marka la yidhaha aalu beyt bay ka wadaan qofka aalubeytkii asharaafta ayaga sayiday dhahaan walaa waxaa laga yaabaa inuu sidaas yaala marka ninkan wuxuu ku sheegay marka caalim inuu yahay mucalimi ninka eh, fadlullahi aljiilaaniga ayb ayaa alla u keenay buu yidhi fasarafa fi lcinaayati bihi siniina cidda cadiida kitaabkan cinaayadiisa sannado ayuu siiyey oo kor joogay awalan marka ugu horeyso xaqaqa kalimaatihi kalimaadkiisuu taxqiijiyey asaaniida wa mutuunan asaaniid iyo mutuun xataa aqaamahaa cala asawaab ilaa uu sawaabkii ku dul joojiyey maca sucuubati dalika fii kathiirin min almawaadic iyadoo weliba ay adag tahay meelaha qaar buu leeyahay haaniyan khidmada labaad waxay tahay qaama biwadci sharxin calayhi sharaxuu kor saaray yubayinu axwaala asaaniidihi oo uga ku caddaynayo asaaniidiisa axwaasheeda wa yucarifu bilmuhimi min axwaali rijaalihi sanadka rijaashiisana yani axwaashaasi muhimkoodana ou dadka ku ogeysiinayo ku barayo wayadkuru min man kharajahu xadiidka ciddii soo bixisayna waa sheega xadiidka ciddii soo bixisay haddii laguu sheego khidmo aada u weyn wey leanna meelahaasaad ka raaraadin lahayd nacam haddii laakiin aan laguu sheegin haddana adigiibuu kaa rabaa ayb ciddii xadiidka soo saartayna waa sheegayaa uma yufiidu fii sharxi lmatni dabadeed marka wuxuu shubayaa marka matniga sharxiisa ayuu wax ku shubayaa gelayaa yani wa istinbaadi nukati iyo nukat inuu istinbaado uu keeno walfawaa'idi minhu fawaa'id inuu kasoo bixiyo wayushiiru wuxuu ishaarayaa ila alaxaadiidi alwaaridati fii macnaahu xadiidkaas macnihiisa axaadiidta kusoo aroortayna waa ishaarayaa wayunabihu calaa fawaa'idi daka daka aladabi aw alkhuluqi wa xukmihi wa xukunkeeda xikmadeeda waxaana uu ka hadlayaa maca alilmaami bima yuwaafiqu alxaqa min almashaarib almutacadidati weliba isagoo ilmaam siinayo fiirinayo milicsanayo waxa xaqa waafaqo oo min almashaaribi almutacadidati mashaaribta meelaha kala duduwanoy dadku wax ka cabaan oo ay diinkooda ka qaataan mashaaribtaa kala duduwanna wixii xaqa waafaqo waa soo guurinaya waa isticmaalaya kalfuqahaa'i wasuufiyati walcasriyati ayb wixii marka uu xikam ama fawaa'id xaqa waafaqsan ou ka helana uu soo aroorinaya baadilan juhdahu isagoo juhdigiisa bixinayo dadaalkiisa fii an yajcala alxaqa amaamahu xaq unbuu raadinayo xaqa hortiisa inuu ahaado isagoo raadinayo hayra mutaqayidin bigayrihi isagoo qayrkiisa aan isku qaydaynin walaa mutaxayizin ilaa siwaahu isagoo cid isaga ka soo hartay aan isku soo koobaynin yacnii qofku markuu xor yahay oo baxhigiisa xor u yahay kitaaba akrintii yani waxa uu akrinaya iyo baxiga uu xor u yahay aadaabtii cilmiga iyo yani duruqdii cilmigana uu raacayo wax ka fiican male laakiin hadduu cid u xirxiran yahay waa dhibaata naa dadka maanta joogaana in badan cilmigooda waxaa eber ka dhigay ama baabi'iyey ama yacni naqsi badan geliyey inay dad u xirxiran yihiin daalib cilmiga marka inuu qof u xirxirnaado maa meeshii u fawaa uu ka helaayo ha ka raadsada waxa barto laakiin hadduu qofku leeyahay anigun iyo xirxirnaa dhibaato aada u daran way xaqa un ku dadaal adiga haalian ictanaa biwadci fahaarisa cadiida fahaarisa u sameeyey kitaab cala diraazi alxadiid habkan cusub liabwaabi alkitaabi wa axaadiidihi wa rijaalihi wa aclaamihi axaadiidtii buu faharis u sameeyey rijaashii buu u sameeyey ayb dadka aclaamta kusoo yani meesha kitaabka lagu dhex sheegay buu u sameeyey wagayri dalik waqad tacamadtu taqsiira fi اhanaa'i cama huwa calayhi fi nafsi اlmri xataa yaraa man yuطaalicuhu in shaء allahu tacala anahu fawqa ma wasaftuhu waxaan jeclaa buu leeyahay ammaanta inaan intan ka yareeyo si qofkii kitaabkaas daalacdo asaga oo u arkaba ayb yani aan ka sheegay ma badna uleeyahay waxaan yani u qastay inaanba soo gaabiya si markaad kitaabkii dul istaagto wanaaggiisa iyo xiisa aad u aragto washaarixu shaarixa qofka wax sharxayana ka haalibi ahli lcilmi fi hada alcasri wuxuu leeyahay qofkii kitaab sharxo sida ahlu cilmiga haalibkoodaba ay yihiin oo kale waqtigan yastadiicu wuxuu awoodi karaa isagu an yutciba nafsahu nafsadiisa inuu daaliyo alsiniina alcadiida sanado badan tiro badan fii khidmati alcilmi waddiin inuu cilmiga ukhidmeeyo diinka ukhidmeeyo sanado badan buu ku daalayaa isaga intaasuu bixin karaa uma yacjazu wuxuu ka caajisayaa buu yidhi can nashri camalihi shaqadii uu diinkii u qabtay oo ku lafa ku dhabar jabay oo ku dadaalay inuu bannaanka soo dhigo ou nashriyo ayuu ka caajisaa lianna nashrintu dhaqaalay u baahan tahay dhaqaalahana nin walbaa ma haysta marka meel fiican wax ka eega mucalimi raximahullah facasaa waxaa mudan an yuqayid allahu lahu inuu alla usoo keeno kitaabkani min asxaabi lmadaabici dadka madbacdaha leh ow muxibi lcilmi ama dadka cilmiga jecel min dawi tharwati oo dadka xoolaha haysta oo lacagta le ah man inuu ilaahay u keeno yaquumu bi hada algaradi qaradkan qabto ninkii caalimkaa cilmigiisii maskaxdiisiiba u dhigaa waraaqahaasuu ku qorayaa waxay u baahan tahay marka dad xoola haysto ama madbacadale oo cilmigii iyagana ka faa'iidaysto oo ka ajarsado oo kitaabkii daabaco nashriya kabacdina ajirkii marka waa wadaagaya marka dadka ganacsatada ama dadka xoolaha haysto hawl weyna u taal iyagana oo hadday marka dadka ahlu cilmiga iyo iyagu isla shaqeeyaan oo diinka u khidmayntiisa iskala shaqeeyaan bis oo kanna uu juhdigiisii bixiyo kanna juhdigiisii bixiyo dadka waxbay helayaan bacdi naasna waxaan juhuud maba u yaqaanaanba ayagana naam taas ayagu mushkiladooda wax kale waa leyla nahaar dadka kutubtan qoraayo ama hadalkaani ayagu meelo kaleo ka maraan dhinacyadu ka maraya kuwaas ayagu warkood ma macno badan male laakiin muhimku wuxuu yahay in sidaa loo kala faa'iidaysto taasaa muhim ah ayb waana dhici jirtay wakhtigii mucallimi asaga kitaabada waxaa u daabici jiray culamo badanna u daabici jiray nin la dhihi jiray moxamed nasiif moxamed nasiif nin la dhihi jiro jiddo deganaa jiray oo aad u lacag badnaay ayaa lacagtiisaba cilmiga unba ugu khidmay jireen marka wax aada u fiican waay iyadana nina cilmi ha keeno ninkii cilmigu uu seegay ee lacag haystana lacagtiisii inuu bal cilmigii uga khidmeeyo aaday muhiim taasi u tahay ayb isaga laftiisa asheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi nin haysta lacag badan maaha nin iska faqiira buu ahaa zaahidna iska ah waagii hore wuxuu joogi jiray xaydarabaad addakin hindiyuu joogi jiray muqadamadan markuu qoraayo hindiyu joogay afar iyo labaatan sano meelahaasu deganaa halkaasuu kutubta ku taxqiijin jiray daa'irat almacaarif alcuhmaaniya markii gaaladu meesha xoogaa ku awood roonaatay ee cuhmaaniyiintu iska baaba-eenna wuxuu usoo wareegay maka amiinu maktabati alxaram ayuu noqday halkaasu isaga jiri jiray markii dambena salaadii subax isagoo soo tukaday maktabadda soo galay ayuu dhintay isagoo kitaabadii uun ku dhex waxaa la arkay dhex yaal raximahullah <clears throat> waxaa kalou ahaa isagu nin aada u tawaaduc badanna waa ahaaye waxaa la yidhi axmed maxamed shaakir ninkaad taqaanaan ayaa isaga soo ugu talagalay inuu arko makuu yimid alxaram buu soo galay markaasuu fariistay ninkii meesha marka joogi jiray saalix asaniic in la dhihi jiraa maktabadda kor ka haystay dadkaasu u tegay markaasuu yidhi aawo mucallimi mucallimina marka intuu ninkan martidaa shaah iyo wax usoo sameeyey u dhigay meesha waana iska tegay markaasaa la yidhi ninkii hadda shaah soo sameeyey kuu keenay markaasuu aad u ooyey cilmiga ninkaa uu ka maqlay iyo culumanimada iyo yacnii samtiga uu ku arkay ayuu aada ugu ta'auray axmed shaakir raximahullah marka isagoo ninkaasi marka cabdiraxmaan almucallimi laftiisa cilmi aad u badanuu qoray buxuud badanna waa alifay kutubtiisa qaar yaraa waxay heleen in la daabaco kuwo badanna wuxuu dhintay iyaga oo waraaqo isku aan isku dheganayn xataa waraaqo mubachar ah oo aan isku dhegdheganayn oo sanaadiiq ku jirto ayuu dhintay waqti dhow sanad ka hor sanadii hore ayaa waxaa lasoo daabacay marka lasoo saaray iyaga oo turaadkiisii uu ka tegayoo dhan ayaa la qoray kutub marka waxay noqdeen taqriiban ilaa labaatan mujalad meelahaas gaaraya turaadkii mucallimi marka qolaa iyaguna ka shaqaysatay lacag geliyeen way soo saareen waana madbuuc hadeertan kan aan ka akrinayaa ka mida ayb qoladan marka waa midkan hadda aan ka akrinaya muasasatu sulayman bni cabdilcasiis araajixi ayaa daabaceen dadna cilmigooday ku bixiyeen muqadamadan marka wuxuu qoray kun saddex boqol iyo toddobaatankii hijiriyada waa mar hadda laga jooga lixdan iyo dhowr sano ka hor ayuu qoray muqadamadan sheekh almucalimi raximah llah asalkiisana yamani ayuu ahaa halkaas marka aaday fiqigana aada u yaqaanay xadiidka iyo waxyaabahaas oo dhan culumta marka aharka iyo culumta caqliga intaba waa jamciye <clears throat> intaan marka yani kitaabka muqadamaha u ahaato <clears throat> qala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bismi اllahi الraxmani الraxim baabu qowli اllahi tacaala wawasayna alinsana biwaalidayhi xusnaa baabu bayaani qowli llahi tacaala baabu macnaa qowli llahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay wawasayna alinsana biwaalidayhi xusnaa insaankii waanu waa la dardaaranay waa labadiisii waalid shanigoodaan kala dardaaranay xusnan an yuxsina ilayhim xusnan ayb wanaag inuu marka ugu ixsaan falaamo uu wanaag baan kula dardaaranay qaala abaranaa abu qaala xadahanaa abulwaliid intan hore nas ninka nuskhada iskale sanadkiisii waay marka xadiidka wuxuu ka bilaabanayaa qaala xadahanaa abulwaliid ayb huwa abulwaliid hishaam bnu cabdilmalik alطayaalisiyu qala xadahanaa shucbatu huwa bnu اlxajaaj qala alwaliid bnu اlcayzaar ahbaranii qaala samictu abaa camrin qaala samictu abaa camrin ishaybaniya abuu camrin ishaybani sacd bnu iyaasaa la yidhaha yaquulu xadahanaa saaxibu hadihi daar gurigaan ninka iska leh yaa noo waramay buu yidhi wa awmaa biyadihi gacantiisana wuxuu ku ishaaray ilaa daari cabdillaahi cabdullahi bni mascuud daartiisa qaala waxa uu yidhi cabdullaahi sa'altu nabiya sal l slam nabigaan su'aalay aalay ayu lcamali axabu ila allah camal kee ahoo alla ah agtiisa loo jacayl badan yahay caza wajalla qaala waxa uu yidhi asalaatu calaa waqtihaa salaad waqtigeeda lagu tukado qultu huma ayu kee ku xigaan idhi qaala huma biru lwaalidayn <coughs> labada waalid u samafalkooda qultu huma ay camalkee alla ah agtiisa loo jacayl badan yahay kadib qaala huma aljihaadu fii sabiili illah qaala waxau yidhi xadaanii bihinna uu ii sheegay walow istazadtuhu haddii aan ka ziyaado dalbi lahaa lazaadanii waa ii ziyaadin lahaa xadiidkan laftiisa bi hada sanad ayuu ugu soo saaray saxiixa saxiixulbukhaariga marka waa xadiid saxiixa xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa birulwaalideynku fadliga uu leeyahay acmaasha alle u jecel yahay inay kamid uu ka mid yahay jihaadkana uu ka horeeyaba isaga leanna jihaadku marar uunan waajibayninaba jirtaba cayn ahaan uusan u waajibaynin laakiin waalidka ixsaankiisu waa mar walba waa waajib qofka waajibay ku tahay qala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qala xadaanaa shucbatu qala xadaanaa yacla bnu caaa huwa yacla bnu maqbuul marka la yidhaha maqbulu cinda almutaabaca waay wailaa falayin اlxadiid ayb qaala xadaanaa yacla bnu caطaa yacla bnu caطaa alcaamiri isaga waa hiqa aabihi waa kan maqbuulka cafan can abiihi aabihi caطaa alcaamiri isaga waa maqbuul can cabdillaahi bni cumara qaala marka madbuuca hadda noo yaal wuxuu qoraya cabdullahi bni cumar makhduudka asalka ahna wuxuu qorayaa cabdullaahi bnu camrin cabdullahi bnu camrintaana moodaa inay fiican tahay leanna xadiidka tirmidi baa wariyey cabdullahi bnu camrinna waay marka cabdullahi bnu camrin taa inay iyada saxtaad moodaa makhduudka asalkaana saas u dhigaya qaala waxa uu yidhi rida rabbi rabbi raalli ahaanshihiisa fii rida alwaalidi waalidka raalli ahaanshihiisa dhexdiisa u ahaaday wa sakhatu rabbi rabbi caradiisana fii sakhati lwaalidi waalidka caradiisa dhexdeeday ahaatay oo yacnii rabbi raalli ahaanshihiisu waxay ku jirtaa waalidka raalli ahaanshihiisa carada rabbina waxay ku dhex jirtaa waalidka caradiisa marka de waxaa ka soo baxaya marka eh, ridaha rabbi raalli ahaanshihiisa haddii la yidhi waalidka hadduu raalli noqdo rabbi baa kaaga raalli noqonaya de waa ixsaan lagu dardaarmay marka baabu biri lummi hooyada u samafalkeeda caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaana abu caasim wahuwa daxaak bnu maqlad abu caasim annabiil can bahzi bni xakiimin can abiihi can jaddihi qultu yaa rasuul allah waxaan ihi rasuul allow man abaru yaan u baarinimo falaa u baarinimo falid badiyaa qaala ummaka hooyadaa u baari noqo qultu uma man abaru yaan u baari noqdaa qaala ummaka hooyadaa kadib qultu man abaru makhduudku uma buu meeshaa gelinaa uma man abaru haddana intaa dabadeed yaan u baarinimo falid badiyaa qaala ummaka hooyadaa saddex jeer yidhi qultu man abaru qaala abaaka aabbaha uma alaqraba falaqraba dabadeed marka say isugu kala dhow yihiin marka aabbihii u baarinimo fal aabbaha haddii uusan joogin awowgii iyo walaalihii say u kala dhawaanayen awowgaa dhawaanayo uma alaqraba falaqraba kadib marka hooyadii samafalkeeda xadiidka ku jiro saddex jeer ayaa marka hooyadii la siiyey marna aabbihii baa la siiyey mas'alaa marka meeshaas ka soo baxayso waxaa la yidhi qofku haddii ay hooyadiis iyo aabbihiis uu samafalkoodu ay isciriiriyaan oo labadaba uu hal mar u wada samayn karin waxa ay ka rabaan iyou hormarinaya hooyadoo hormarina leanna hooyadu waxay leedahay saddex afar marka loo qaybiya biriga saddex hooyada iskale aabuu hal qayb u yeelana marka marka afar meelood saddex meel hadday qaadatay saas ayb imaam malik isaga waxaa la yidhi wuxuu yidhi aabbahay e e baa ii yeeray hooyaday baa ii yeertay yaan ajiibaa labada ajiib waa simaybaleith baa la su-aalay isla masaladii markaasuu yidhi maya hooyada horta ma qalo iyadaa yani waxaa la siiyey saddex meelood laba iyada la siiyey buu yii riwaayada marka saddex meelood labado isaga ku jawaabay afar meelood saddexna waa kan waa qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam waxaa sidaa hadda loo siiyana waa iska fahmi kartaanoo culayska iyo dhibaatada ay xambaaraysa oo xamluhu wa fisaaluhu fii caamayni iyo xamalathu umuhu wahnan calaa wahnin iyo ayb qaala xadahanaa saciid bnu abi maryam wahuwa almisriyu hiqat qaala ahbaranaa moxamed bnu jacfar bni abi kahiir waxa uu la dhashay ismaaciil bnu jacfar bni abi kahiir ismaaciilkaas waa ninka qaariga ismaaciil bnu jacfar bni abi kahiir maahan ibnu kahiir ma waa nin kaloo qaari ah ismaaciil uu la dhashay walaalkiis ka weyn waaye marka moxamedkani wahuwa hiqat akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sit qaala akhbaranii zayd bnu aslam zayd bnu aslam mowla cumar waa ninka imaam maalik uu ka qaatay tafsiirka wuxuuna dhalay tafsiirka waxaa ku aragtaan badanaa waqaala qaala ibnu zayd soo ibnu zayd ibnu zaydkaas ninkaana dhalay cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam can caطaa ibni yasaar caطaa ibnu yasaar alhilaali maymuna min mawaali maymuna sulaymaan bnu yasaar iyo caطaa ibnu yasaar iyo saddex waay ilma yasaar can ibni cabaasin anahu ataahu rajulu nin baa u yimid ibnu cabaas faqaala waxa uu yidhi inii khatabtu imra'atan naag ayaan doonay aniga guur baan ka dalbay faabat way diiday an tankixanii inay i guursato wa khatabahaa hayrii heyrkay baa doonay fa axabat way jeclaatay an tankixahu inay guursatay jeclaatay faqirtu calayhaa korkeedaan ku masayray faqataltuhaa waa dilay naagtii marka waxaa laga qaadanaya marka insaanku mararka qaar yacnii waxa uu naftiisu aada isu raaciyo mararka qaar dunuub waaweyn uu ku galaa marka qofka waxaa fiican nafsadiisu inuu aada u ilaaliyo u kontaroolo ninkaan hadda marka nafsadiisii wixii uu raaciyey baa ka tanbatay markaasuu dembigan ku dhacay fahal lii min towbatin ee wax towbaa ma leeyahay ibnu cabbaasow qaala waxa uu yidhi ummuka xayatun hooyadaa ma nooshahay qaala laa maya buu yidhi qaala waxa uu yidhi tub ila allahi caza wajal ilaahay usoo laabo wataqarab ilayhi alle ugu dhowow ma stadacta intii aad kari kartood awoodaysa fadahabtu waa tegay buu yidhi marka cadaa baa dhahay fadahabtuda waan tegay fasa'altu bna cabaasin ibnu cabaas baan su-aalay lima sa'altahu maxaad u su-aashay can xayaati ummihi hooyadii nolosheeda maxaa u weydiisay fa qaala waxa uu yidhi innii laa aclamu anigu ma ogi camalan camal camalka oo aqraba ila llahi caza wajalla alle u dhowaanshiyo badan oo alle loogu dhowaanshiyo badan yahay min biri lwaalidati hooyo oo loo ixsaan falo camal alle looga dhowaansho badan yahay ma ogi buu marka waxaan dhihi lahaa hadday hooyadii noo shahay hooyadaas ku dadaal marka ilaahay inuu tawfiiqda ku waafajiyo aada xal heshaa laga yaabaya waxaa laga qaadanaya marka xadiidka qofku haddii dunuub iyo wax lagu imtixaano daacada inuu ku dadaalo towbadii isagoo ku dadaalaya daacadiina inuu badsado leanna daacadu waxay keenaya tawfiiq ilaahay qofkan haddii marka ilaahay tawfiiqdiisa uu helo waxaa laga yaabaa makhraj inuu ilaahay uu ka siiyo arrinkaas waxaa kaloo xadiidku eh, ku jiro eh, maxalu shaahidkana uu yahay inta dambe yani hooyo samafalkeed wax sahlan maaha ibnu cabaas isaga waxaa la ogaa ninka qaatilkee wax dilay tawba ma leeyahay marka la weydiiyo isaga wuxuu ka qabay waa la ogyahay oo tawba ma lahan u dhihi jira nin qof muslima dilay kas u dilay wax tawbaa ma lahan markaasa waxaa la dhihi jiray aayadda suurat lfurqaan ka waran wladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu lcadaabu ywma alqiyaamati waykhlud fiihi muhaana ila man taaba aayaddaas see yeelay markaas wuxuu dhihi jiray aayadda kalaa ka dambeysay suurat nisa waman yaqtul mu'mina mutacamida fajaza'uhu jahannamu khaalida fiiha aayatu nisa aana ka dambayso yidhi midaana horreysay marka nasakathaa aayatu nisaa u meeshaas marka halis waada ogo ibnu lqayim madaariju saalikiinka intuu keenay aqwaasha mas'aladii ka hadlay oo ku daahay isagoo waxba kala rajixinoo ka aamusana wax laga aamusana waa tahay qof yacni qof muslima si bareer ah u dilaayo oo dhiiggiisii fududaysanaya shanigiisa wax laga aamuso waayahay oo yacnii tawba ma leeyahay mase ma laha in laga aamusaa wax weyn waay maaha wax iska fudud ma aha ayb marka waxaa kaloo ibnu cabaas laga wariyey saas haddana ay tahay hadda waxaad moodaa ninkan inuu leeyahayba tub ilallahi war ilaahay usoo laabay tawba inuu leeyahay umuujina mar baa isaga waxaa laga wariyey nin baa u yimid markaasuu yidhi inii qataltu nafsan nafaan dilay fahalii min tawbatin maya buu ku yidhi yacni qaatilku tawbo ma leeyahay buu su-aalay ma lahan mid kalea u yimid nin wax dilay tawbo ma leeyahay qof muslima dilay kas ku dilay haa buu yidhi marka waxaa la yidhi haana waa tiri mayana waa see waayo markaas wuxuu yidhi kian hore waxaan ka dareemay buu yidhi su-aashiisa nin aan lagu imtixaanin dembigaas inuu yahay haddaan dhihi lahaa marka tawbo waa leeyahay intuu dhaqaaqo iska dilaa dadka kan kale laakiin nin murugaysan oo qoomamaysan waayo oo dembigaas cabsi ka qabo ka yacni ka murugaysan ee kaasi marka in tawbadii loo sheega xaqiisu saas waayo marka waxay kutusay dee fiqigooda iyo cilmigooda dadka hadda caamada iyagaaba hadal af dheer banaan waxaa laga yaabaa inay hadday arkaan wuxuu isagu fahmi waayo inuu yidhaahda war culamaabana wareerisa annaga caamadaad saasay ku leedahay ama sheikh oo alif wax waa leeyahay wax malaha adaan ka ahaaya ayuu ku leeyahay isagii baan wax fahmin isagii wax ma fahmin ajiib halkaana iska joogo maanta insha allahu tacaala marar ka dambaan insha allah ilaa labaatan xadiid inaan akrinaan mar walba isku dayin wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed